khaaliq ahaa subxaana wa tacaala nicamka faraha badan ku nicmaystay beritoolena markuu geeriyoodo oo isagoo u noqonayo inuu xuso oonu xuskiisa ilaabin waa arrin laga maarmaana oo loo baahan yahay waxaana ku xidhan nolosha dhabta ah alxayaat alxaqiiqiya oo ah xayaat alquluub ayaa waxaay ku xidhan tahay dikriga alle subxaana watacaala iyo xuskiisa iyo inaan la hilmaamin alle jala wacalaa oo qalbiga iyo carabka intaba alla subxana watacaala laga xusuusnaado oo mar walba yani laysku dheeho dikrigiisa iyo xuskiisa eh, inta aanan eh, nuxurka mawduuca aanan gudagelin waxaan jecelahay inaan tilmaamo masale muhima oo ah in ahlu sunnuhu ama culimadii salafku saxaabadii iyo taabiciintii ay kaga daydeen nebigii alle sala allahu alayhi wasalam sida ilaahay loo xuso waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu inoo ahaa uswa ayuu inoo ahaa kudeesho ayaa inoogu sugan nebigii alle sala allahu alay wasalam siduu ilaahay jela wacala kitaabkiisa kariimka ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju اllaha walyowm اlآkhir wadakara allaha kaiira wadakara allaha kaiira marka waxa weeyaan uswa yani waxaa loola jeedaa uswo dhinac walba ah uswo dhinac walba ah ayaa ilahay subxana wa tacaala ayaa nebiga sala allahu alay slam inoogu sugan laqad kana lakum fi rasuuli اllahi uswatun xasana kudaysho wanaagsan ayaa rasuulkii alle sala allahu alay wasalam inoogu sugan jaanibka cibaadada maxdiga ah ee dikriga alle subxaana wa tacaala uu ka mid yahay ee xuska ilaahay jala wacala ka mid yahay waxaa nebigii alle sala allahu caleyh wasalam inoogu sugan kudayasho ayaa nebigii alle sala allahu alay wasalam inoogu sugan ayuha alikhwa walakhawaat marka waa in nebigii lagaga daydo oo la raaco manhajka nabowiga ah ee in xusidda ilaahay waxaa jira manaahij kale oo uu ka mid yahay manhajka suufiga uu ka mid yahay oo iyagu iska dhigtay daraa'iq iyo asaaliib ay ilaahay subxaana wa tacaala ay ku xusaan asaaliibtaasi oo ah kuwo khilaafsan siduu nebigu ilaahay jala wacalaa uu u xusi jiray siduu nebigu sala allahu alay slam ilahay u xusi jiray waxaa laga yaabaa in niman badan oo suufiyiini ay aada ugu daalaan wati wakti badan ay ku bixiyaan adkaar ay akhristaan iyo siyaalo kale oo nebiga eh, ay ilaahay uxusaan lakin waxaad dareemaysaa ayuha alikhwa eh, walakhawaat inkastoy ku daalayaan dikrigaasi iyo xuskaasi laakiin manhajkoogu waa manhaj munxarifa weeyaan manhaj munxarifa weeyaan oo in xadaro la samaysto oo in maanta o dhan xagkaa laga qayliyo maaha manhajkii nebiga maaha sala allahu alay wasalam in adkaar aan nebiga aan ka sugnayn sidaynu hadhow arki doonno la ilaahay baa lagu xusayaa waa manhaj munxarifa sidaa aawadeed waxaynu leenahay qofkii doonaya inuu noqdo min الذakiriin الذakiriin allaha kaثiira wالذakiraat hadduu qofku doonayo inu ka mid noqdo kuwa ilaahay in badan xusaa ee xuska ilaahay ku dheehan mar walba qiyaama وaqucuuda وعalىa junubihim hadduu dadkaasi saalixiinta uu doonayo inuu ka mid noqdo waa inuu ku tacalluqo manhajkii iyo طariiqadii uu nebigu ilaahiisa jala wacalaa ilahay subxana wa tacaala uu xusi jiray taasina waxa waa arrin la yaqaano oo macruuf ah oo kutubta ahlu sunnaha ayaad ka helaysaa walidaalika ayaa yani imaamiyada sunnuhu iyo culimmada ahlu sunnuhu mar walba iyo xilli walba mawduucaasi dikriga alleh ah iyo sida ilaahay loo xuso iyo adkaarta loo baahan in qofka muminkii uu ku dhaqmo waxa weyn way ka hadleen oo kutub bay ka qoreen masalada labaad en doonaya inaan tilmaamo waxay tahay in dad badan oo ahlumasaajid eh, ahlilmasaajidka ka mid ah oo amaba ka mida dhalinyarta yani diinta barataa amaba haddaan iska isticmaalo kelmadda la yidhaha islaamiyiinta waxa aad dareemaysaa ayuha alikhwa alkhawaat in kuwo badan oo ka mid a iyo cumuuman muslimiintaba ay ku nool yihiin wax lagu magacaabi karo jafaaf ruuxiya engegnaan ruuxaaniya oo bimacnaheedu waa maxay aanay aad iyo aad ugu dadaalin yani cibaadooyinka uu dikriga alle subxana watacala uu ka mid yahay cibaadooyinka uu dikriga alle subxana wa tacaala uu ka mid yahay uu ka mid yahay qur-aan akhrisku waayo waxa weeyaan yani in adkaartu iyo oo qur-aankii uu ka mid yahay waxaan waa acmaal loo baahayn qofka muuminkii uu qayb weyn ku yeesho waayo zaad bay ku noqonaysaa waxay adkeynaysaa cilaaqada qalbigaagu uu ilaahay subxana wa tacaala uu la leeyahay waxay ku sugaysaa xilliyada aad imtixaanaadka iyo masaa'ibta aada la kulanto waxaan xusuustaa qise uu nooga sheekeeyey sheekh cabdullaahi cazaam raxmat ullaahi calayhi isagoo nagu soo siyaartay magaaladan aan deganay bortland oo ah sheekhu berigu noolaa ilah naxariisto marka wuxuu ka soo degey magaalada seattle madaarka seatag ayuu ka soo degey dabeetana inan caraba ayaa ayaa soo qaaday oo gaari ku soo qaaday kolkaas sheekh wuxuu nooga sheekeeyey wuxuu yidhi akhuunaa gaarhayga igu soo qaaday eh, nin reer seatalo ah ayuu ahaa ee wuxuu yidhi seattle ilaa bortland intaan usoo soconnay taqriban waa laba saacadoodoo bar weeyaan wuxuu yidhi labais labadii saacadoodoo barkii wuxuu yani waa baryaha hore dee c d o xaasima jirin cajaradii baa jiray wuxuu kulbo gelinayay cajarad nashiida laba saacadiyo badh baa seattle bortland oo kala socda waxa u rasaysan gaariga cajalada baa u rasaysan cajaladaas waa maxay kolba miduu geliyaa marka dhamaadka kasoo saara waa nashiid waa nashiid kale waa nashiid sheekii baa yidhi waan yaabay isaan ku yidhi akhi intanoo cajalad nashiida haystaaye cajalad keliya qur'aan maad hayn cajalad keliya qur'aana ah maanad hayn xaaladdaasi ayu ikhwa walkhawaad waxay kaaga tarjumaysaa yani qisadaas waxay kaaga tarjumaysaa yani xaalad ay ku nool yihiin dad badan oo muslimiin ah, oo yani aan qur-aanka aan aad u akhrisan aan aad u dhegaysan aan dikriga alle subxana wa tacaala aan ku baraarugin laakiin ayuha اlkhwa alkhawaat yani nebigeennii salى اllahu alيه wasalam eh, xaalkiisu aad iyo aad buu ugu duwanaa xaaladda aynu ku noolnahay isagaana yani usuu xasani oo wanaagsan ay noogu sugan tahay xadiiska imaam muslim raximah اllahu tacala uu ka soo wariyey caaisha radi allahu tacala canha waxay caaisha tiri kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam yadkuru اllaha عalى kuli axyaanihi kana rasuulu اllahi salى اllahu alay slam yadkuru اllah rasuulkii alle salى اllahu alay slam ilaahay wuxuu xusi jiray calىa kuli axyaanihi waqtiyadiisa o dhan macnaheedu waa maxay ilaahay wuxuu nebigiisa salى اllahu alay wasalam uu ku arsaaqay inuu xuso yani nebigu salى اllahu alay slam inuu rabbigiisa xuso fi jamiici sida caaisha ay u dhigtay radi allahu canha alى kuli ayaanihi calaa kuli awqaatihi oo dikriga le aad iyo aad ayuu rasuulku sala allahu alay waslam uu badsan jiray haddaan usoo noqdo macnaha dikriga culimmadu waxay idhahdeen aلdikru fi lugati waxa weyan waa did annisyaan waa waa ilowa cagsigiisa weeyaan dikrigu dee af soomaaliga waa sa xusku waa cagsiga in ilowga weeyaan dikriga ilaahayna in ilaahay la xusaa waxa weeyaan waa inaad carabkaaga ilahi subxana wa tacaala aada ka xusto waa inaad qalbigaaga aad ilaahay subxana wa tacaala aada ka xusto oo qalbigiina wax weyan ilaahay buu xusuusanayaa markaad khalqigiisa aada fiiriso abuurkiisa aad eegto nicamkiisa uu kugu manaystay adeegto qalbigii ilahay buu xusuusanaya carabkiina waxa weeyaan waa tasbiixda iyo eh, inaad eh, eh, alxamdulilah tiraahdo subxaana allah laa ilaha illa allah allahu akbar iyo adkaarta faraha badan ee culimmadu ay kutubtooda ay ay ku dawineen cilmiga barashadiisa ayaa ayaa dikri ah ayuha alikhwa walakhawaat deriskan wuxuu kala qaybsami doonaa inaynu ugu horreyn bal ka hadallo dikrigu siduu ugu soo arooray kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo waxyaabaha uu ilaahay kitaabkiisa qur-aanka uu ku sheegay ee la xidhiidha dikrig dikrigiisa waxaynu ku xigsiin doonaa axaadiis dhowr ah oo iyaguna tilmaamaya in qiimaha weyn iyo fadliga weyn ee dikriga alla leeyahay iyo sida nebigu sala allahu alay wasalam isaga laftiisa ugu dadaali jiray iyo sida uu saxaabadiisa uu ugu dardaaray inay ilaahay subxana wa tacaala ay xuskiisa badsadaan oo ilaahay jala wacalaa ay xusaan eh, kitaabka ilaahay ee sunnaha rasuulku salى اllahu alay slam eh, waxa ay tilmaamayaan inuu ilaahay jala wacalaa uu addoomihiisa mu'miniinta uu amray inay xusaan oy weliba xusniinu keliya maaha dikran kaiira inay alle subxaana wa tacaala iyo rabbigooga iyo khaaliqooga jala wacalaa inay xusaan xus badan inay xusaan wuxuu ilaahay subxana wa addoomihiisa mu'miniinta uu ku booriyey inay isku mashquuliyaan dikrigiisa xilli walba ay joogaan ilaah jela wacala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo xusa alle xusa subxaanahu wa tacaala dikran kaiira dikri iyo xusid badan xusa waxa weeyaan yani ilahay subxana wa tacala suurat alaxzaab saasuu yidhi ilaahay jela wacala waxa uu yidhi fadkuruunii adkurkum ixusa waan idin doonaaye ilaahay subxana wa tacaala waxa uu yidhi isagoo muminiinta xusuusinaya dikrigiisa xataa haddii dagaal iyo qitaal iyo jihaad lagu jiro ilaahay subxana wa tacaala wuxuu muminiintiisa u farayaa inay na dikrigiisa aanay iloobin waayo dikrigiisu iyo xuskiisu qalbiga wuu xoojiyaa nufuustana wuxuu ku sugaa iimaanka iyo diinta iyo islaamnimada ayuu ku sugaa cilaaqada iyo xidhiirhka ilaahay lala leeyahayna wuu adkeeyaa ilaahay subxana wa tacaala waxa uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow ee la rumeeyeyo idaa laqiitum fi'atan haddaad koox cadowgiinna aad la kulantaan oo dagaal aad iskaga hor timaadaan fahbutuu sugnaada oo dhabarka haw jeedinna wadkuru allaha ilaahayna xusa jala wacalaa kaiiran in badan xusa ilaahay subxaanahu watacaala in badan xusa waay ilaahay jala wacalaa wuxuu kaloo uu muuminiinta amray yacni e, e, in oo sidaad aayaddaas aad ka aragto in hore dabcan haddii dikriga ilaahay qof la odhan lahaa cudurdaad baad ka leedahay waxaa cudurdaar laga siin lahaa ayo de dadkaa dagaalka ku jira xarbiga iyo dagaalka ku mashquulsan ayaa cudurdaar ka heli lahaa dikriga ilaahay marka kuwa cadowga hortaagan ee koox cadowa dagaal ay iskaga hor yimaadeen ayaa lagu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira haddaad kuwa iimaanka loohow kuwa ilaahay rumeeyow haddaad la kulantaan koox cadowgiina ah fahbutuu wadkuru llaha kaiira zakariya calayhi salaam markuu ilaahay weydiistay uu yidhi ilaahay ilaahow aayad ii yeel calaamad ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku yidhi sida aayadda ilaahay jala wacala uu ku sugay ali cimraan qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa halaaثata ayaamin ilaa ramza ilahu calaamad ii yeel buu yidhi calaamadda loo yeelay waa maxay wuxuu yidhi waa inaanad dadka aanad la hadal saddex maalmood ishaaro mooyaane inaad u ishaarto mooyaane inaanad dadka saddex maalmood aanad la hadin sakariyow taasi ayaa calaamad ku ah maxaa loogu daray wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar wadkur rabbaka kaiira ha hadlin baa la yidhi saddex maalmood laakiin maxaa loo fasaxay waxaa loo fasaxay dikrigii ilaahay oo weliba ah ayuha alikhwa waalakhawaat yacni dikri iyo xusid alle subxaana wa tacaala oo fara badan wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar waay eh, ilaahay subxana wa tacala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi wadkur rabbaka idaa nasiita wadkur rabbak rabbigaa xus idaa nasiit haddii aad hilmaanto ood ilowdo ilahay jala wacala wuxuu nabigiisa ku yidhi sala allahu alay wasalam wadkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtiila magaca magaca rabbigaa xus oo watabattal ilayhi isaga ugo tabtiila gu'itaan ugo cibaadadiisa iyo dikrigiisa wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wadkur isma rabbika bukratan waasiila ilaahay subxana wa tacaala magiciisa xus bukratan aroor wa asiila iyo galabba ah, aayadaha qur-aanka ayuha alikhwa walakhawaat aad iyo aad ayay ayay u badan yihiin eh, wadkur isma rabbika bukratan waasiila waxay culimadu yidhahdeen kaasi waxaan waa dikriga mudlaqa ah sawaan kaana fi salaati aw fii gayriha ama salaad gudaheedi rabbigaa ku xus ama salaada dibaddeeda ku xusbee waxa weeyaan ilaahay jala wacalaa xus oo gelinka hore iyo geliga dambe intaba ilaahay subxana wa tacaala xus aroortii iyo galabtiiba ilahay xus ilaahay jala wacala wuxuu ammaanay dadka daakiriinta madax allaahu caza wajal addaakiriina lah kuwa isaga xusaa een hilmaamin marka dadka khaafiliinta ay rabbigooga iyo khaaliqooga ay laabeen tiyo nicmadiisu ay habeeniy maalinba ahabeeniya maalinba ay ku socoto kuwaasoo kale maaha khaafiliinta maaha mu'miniintu ee rabbigood bay xusaan aayadda cadiimkaa ee ka mid a ah aayadaha suurat ali cimraan ugu dambeeya waa aayad weyn weeyaan nebigu ilaahay subxana wa tacala waxa uu yidhi jala wacala ina fi khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wعlى junuubihim ويتفkرuna في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت hذا باطلا سبحاaنka فقنا عdاaب النار waay aيadani waa aيad cظيمة أيuهa الإخوة والأkhوات nebiguna slى الlaهu عليه وسلم sidaad qisada ku maqشheen iبن kaثيir raximah الlah الxاaفظ iبن kaثيr tafsirkiisa kusoo wariyey waxa weeyaan yani habeen baa nebigu salى الlaه عليه وسلم isagoo qolayn curwa iبن زubayr ay ku jireen ayaa caaisha ayay radi allahu tacaala canha u yimaadeen sida qisadu ay ku timid sa caaisha waxay ku yidhaahdeen dabcan min waraai xijaab bay kala hadli jireen curwa wuxuu ahaa curwa abti habareer bay u ahayd curwa ibnu zubayr Eh, laakiin qolada kale ay saaxiibada ahaayeen waxa weeyaan eh, maalinkaa maanta ah dee min waraa xijaab bay kala hadli jirtay oo aad maqasheen qisada eh, curwo saaxiibadii ayaa caaisha radi allahu tacaala canha um lmuminiin bay uga soo ashtukanayan ay yidhahdeen caaishaay hooyadii muminiin tahay ninkan curwe habareerta habareerka aad u tahay dee isagu wuu kuusoo gelayaa uno wuu ku hor fadhiisanayaa habareer ba aad u tahay iskama xijaabaysid cilmigiisaasuu qaadanayaa caaisha waxay tidhi oo idinka maxaa idinka manciyaya haddaad soo fadhiisataan min waraa'i xijaab oo cilmiga iyo axaadiista aan u yeedhinayo curwo idinkana aan idiin sheego maxaa ku jaban waay marka qolooyin baa u tegey caaisha radi allahu canha eh, alxaasil qisada siay ku dhaahdeen waxaad nooga warantaa caaishahay bal amuurihii aad nebiga ka aragtay sala allahu alay slam kuwii ugu cajiibka badnaa mid ka mid ah waxay tihi arrinkiiso dhan cajiib bu ahaa sala allahu alay wasalam waxay tihi habeen baa isagoo ag jiifa xaaskiisii weeyaan sala allahu alay wasalam waradia allaahu canha ayaa waxay tii wuxuu yidhi nebigii baa igu yidhi caaishaay idan isi aan ilaahayga caabude aan ilaahayga caabude rabbigaygaan caabude waxaad garanaysaa taasina yani tacaamulka wanaagsan ee uu nebigu sala allahu alay slam xaaskiisa uu kula dhaqmi jiray inuu tahajud u kaco uu cibaadaysto ayuu doonayaa laakiin haddana waxa weeyaan xaaskiisa oo dee gabar yar ahayd waxa weeyaan ayuu saas ula mucaamalaya caaisha waay waxay ku tiri ya rasuul allah wallahi inii uxibu qurbaka wauxibu hawaaka yaa rasuul allah waan jecelay inaan inaan inaan kaa ag dhawaado ku ag taas waa mid weeyaan waa nebigii ali sala alla alay slam oo ninkeygiibuu ahaa zawjkeygiibuu ahaa sala allahu alay wasalam radia allahu canha waxaad jeceshana waan jecelay waa maxay wuxuu nebigu jeceliyey de waa inuu habeenkii kaco weysiisto tahajud kaco weeyaan inaad inaan ku ag waan doonaya yaa rasuul allah wixii adugu aad danaynayseed jeceshay qiyaamo leil iyo cibaadahana waan kula jecelay waxaad tihi nebigi sala allahu alay wasalam wuu kacay dabeetana wuu weysaystay salaaddiibuu isku taagay wuu wuu ooyey bay tihi nebigii alleh xataa ballat lixyatu ilaa garhkiisii ay ilmadii ay qoysay haddana oohintiibuu sii waday dabeetana dhulkiibaa qooy ayaa qooy ilmadii indhihiisa ka daadanaysay ay ku dhacday sala allahu alay slam caabid bu aha rasulku sal slam aan cibaado ilaahay u cibaadaysanayo aan lagu gaadhayn nebiga sala allahu alay slam kolkaasi isagoo halkii fadhiya waa taqaanaan sunnaha bilaal baa usoo geli jiro o u sheegi jiray in salaaddii e, e, subax iqaamadeedii ay taagantahay markuu bilaal usoo galay uu arkay nebigii ooyaaya ayaa wuxuu nebiga allow maxaad loo ooyeysaa dee nebiga dembigiisii hore iyo kii dambaba ilaah wuu dhaafay nebigu sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi bilaal maxaanan uu ooyen buyidhi waqad unzilat calaya fii hadihi leyla aayaat tiyo caawi lagu soo dejiyey aayado waylun liman qara'ahaa wuxuu ugu sugnaaday qofkii aayadahaasi akhriyey een ka fekerin kama qaala nebiyu sala alla alay slam aayaduhu nebigu tilmaamayaa waa aayadahan aynu akhrinay ina fii khalqi asamaawaati waalardi bal aayadaha macnahooga aynu aynu fiirinno ilahay wuxuu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi abuurka samooyinkii arlada iyo waاkhtilaafi اleyl waالnahaar iskhilaafka habeenka iyo maalinta ee marna habeen ay noqonayso marna ay maalin noqonayso laaayaatin aayad ayaa ugu sugan liuli اlalbaab ay liuli اlcuquul dadka caqliyada leh ee inuu fekeraya abuurka samooyinka iyo arlada iyo isbedelka iyo iskhilaafka habeenka iyo maalinta aayado iyo calaamado ay wax ku gartaan baa ugu sugan dadka cuquusha leh ilaahay subxaana wa tacaala ayuha alikhwa alkhawaat waxa uu tilmaamayaa ulul albaab cidda ay yihiin ulul albaab ma kuwa yani b h d ga astrophysicska ku qatayba ma kuwa yani wadnaha qalaa ma kuwa shahaadaha sarsare ee xisaabta iyo maadka iyo ku qaatayba ilaah jela wacala wuxuu sheegayaa uli lalbaab wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala waa aladiina waa kuwa yadkuruuna allaha alle xusaaya qiyaaman sarajoog alle ku xusaaya wa qucuudan iyo fadhi wa calaa junuubihim iyagoo dhinacu jiifana alla xusaaya yatafakaruuna fii khalqi samaawaati waalardi ka fakiraaya abuurka samooyinka iyo arlaba maxaanu yidhi ayuha alikhwa alakhawaat yani ilaahay jala wacala isagaa inoo fasiray ululbaabkaasi kuwa yihiin waa kuwa alle xusaya waayo waxaa laga yaabaa qof cilmi maadiya secular knowledge leh haddana inaanu ahayn mu'min daakira aanu ahayn qofka noocaasiya ayuha alikhwa alakhawaat wuxu uu leeyahay dakaa buu leeyey maskax buu leeyey laakiin daahirnimo ma laha sheekh islaamna raximah allahu tacala wuxuu ka hadlay niman badan oo falaasifadii muslimiinta ka mid ahaa oo aad iyo aad u caqli badnaa wuxuu tilmaamay in yani deki adkiya ay ahaayeen laakiin ilahi subxana wa zakaa iyo daahirnimo qulubtooda ay daahir tahay ilaahay ma siin cilmiga maadiga cilmiga sacularka hadduuna qofka u hogaamin inuu rabbigiisiiy khaaligii khaaliqiisii gartay cilmigaas waxa weeyaan eh, taqwo iyo cabsida ilaahay iyo khashyada ilahay ma dhexalsiinayo dhexal siinayo marka alkhwaat dikriga ilaahay qiimaha uu leeyay waad garanaysaa aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wacalى junuubihim wa qaala tacala ilahay wuxuu yidhi rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi waiqaami الصalaati waإiitaaءi الzaka rijaalu rag bu ilahay tila waa rag bu ilah yidhi subxana wa tacaala laa tulhiihim rijaalun rag buu ilahay yidhi ilahay raggaa haynaga dhigo ilahay raggaa haynaga dhigo rijaalun rag laa tulhiihim aanay ka mashquulinayn tijaaratun walaa bayc tijaaro iyo iibsi ganacsi iyo iibsi aanu ka mashquulinayn can dikri illaahi dikriga ilahay xuska ilaahay wa iqaami asalaati iyo oogidda salaada wa iitaa'i zakaati iyo bixinta zakada lagu leeyahay raggaasi ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ku sifeeyey tijaaro iyo ganacsi iyo iibsi ay wax iibsadaan ama waxay iibiyaan kama mashquulinayo dikriga ilaahay iyo salaada ay ogaan iyo salaada iyo zakada ay bixiyaan qofka muminka waxa loo baahanyay xilli walba uu joogo iyo wakti walba uu taagan yahay inuu dikriga ilaahay subxana wa tacaala uu u soo noqdo ayb ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku tilmaamay mu'miniinta inay yihiin kuwa haddii ilaahay subxaana wa tacaala la xuso ay quluubtooda cabsato yacni xuska ilaahay jala wacalaa wuxuu ku keenaa quluubtooda inay cabsadaan ilahay wuxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum inama almu'minuuna in kale ma mu'miniintu yani mu'miniintu waa un kuwa aladiina kuwa weeyaan idaa dukira allahu haddii alla la xuso subxaana wa tacaala wajilad quluubuhum maa macnaa wajilad ay khaafat waa kuwa ay quluubtoodu ay cabsato weeyaan ayib yani marka ilaahay la xuso quluubtooda ayaa cabsata oo quluubtooda isbedel ayaa ku yimaada cagsigana ilaahay subxana wa tacaala munaafiqiinta wuxuu ku tilmaamay biqilati dikri illaah jala wacala in inta ay ilaahay subxaana wa tacaala xusaan ay tahay in yar muminiintii waa sida loo soo sifeeyey kitaabka qur-aanka waad aragteen qofka muminkana ayuha ah alikhwa walakhwaad waxa loo baahanyay markuu ilaahay ahlu khayrka sifeeyo markuu ilaahay uu tilmaamo calaamadaha iyo sifooyinka iyo tilmaamka ahluliimaanka ilan ahluliimaanka ayaa badbaadiyey iyagaa falaax iyo liibaan aakhiro loogu ballan qaaday sifooyinkooga marka qur-aanka laynagu sheego waxa weeyaan waa inaan u degdegno inaan sifooyinkooga iyo calaamadahooga aynu ku dhaqanno ah, munaafiqiinta iyo gaalada sifooyinkooga marka qur-aanka laynoogu sheegana waa inaynu ka dheeraano oynu ka fogaano intii maalinkaa maanta inaan u dhowaan maanta waxa weyan ayuha ikhwa akhawaat yani mu'miniinti iyo muslimiintii baa la doonayaa in laisku dhex daro oo la binaadamkaba wax udhexeeya ma jiro lakin arinku sidaa maaha cinda allah isaabo isaab xisaabo kale ayaa ilah yaalla mumin iyo gaalna isku mid maaha ee sifooyinka muminiinta ku dhaqan oo qaado sifooyinka kaafiriinta iyo munaafiqiintana ka fogow ilahi subxana wa tacala munaafiqiinta markuu sifeeye wuxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wayukhaadicuhum waay wuxuu kaloo alla yidhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna الnaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila munaafiqiinta maxaa la yidhi waidaa qaamuu ila asalaati markay salaada u istaagaan qaamuu kusaala waxay istaagaan iyagoo wahsanaya ina lilahi wa ina raajicuun salaaddu waxay ku tahay munaafiqiinta culays bay ku tahay waxaa laga yaabaa inuu maanta oo dhan tv u hor fadhiyo waxa la ydhaha dadka qaarkood baa waxaa ugu jira maxaa la yidhi dhowr boqol oo janal dhowr boqoloo janal taasuu kala bedelayaa ilaa indhuhu ay biyuhu ka dhamaadaan dhacaanku indhaha ka dhamaado oonu ka daalayn ayo alkhawaat laakiin markuu salaada u istaago waxa weeyaan salaaddii waxay ku tahay wahsi bay ku tahay culimmadeenii hore ayaa waxay sheegeen waxay idhahdeen waxaa dhici karta nin maanta oo dhan beer qodaayey oo xoogga iyo in eh, tabarta ilaahay siiyey markuu masaajka soo galana yusallii jaalisan markuu salaada yimaadana fadhi buu ku tukanaya oo cududaar buu baarana haddii la haa beertaa ka shaqeena sidaad dameerku uga shaqeynaya lakiin salaadii waxban fadhi buu ku tukanayaa waidaa qaamuu hadday ukacaan ila salaati salaadda hadday ukacaan idaa qaamuu ila asalaa qaamuu kusaala waxay kacaan iyagoo hsanaayo oo salaaddu ay culays ku tahay nasal allah caza wajala yani eh, inuu yani salaada uu ka yeelo meesha ay indheheennu ku qabowsadaan ee indheheennu ay ku doogsadaan sidii rasuulku sal allahu alيyه wasalam ahaa yuraa'uuna الnaasa dadka ayay istusayaan ah, maxali shaahidka aayaddi waa alkeeyey walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahayna ma xusayaan wax yar mooyaane ina lilahi ina raajicuun al akhawaad jirhka naftu way ka bixi doontaa godka hayr baa lagu ridi doonaa carabkana wuxuu ku dambeyn ilaahay baa og soo garan maysid dad baa qubuuraha maanta ku jira oo jeclaan lahaa inay mar keliya yidhahdaan subxaana allah mar keliya alxamdu lilah mar keliya allahu akbar mar keliya laa ilaha illa allah walakin xiila baynahum wa maa yashtahuun ma jirto ma dhacayso imaka ayaad carabka dhaqaajin kartaa imaka ayaad tasbiixsan kartaa imaka ayaad alxamdulilah odhan kartaa imaka ayaad allahu akbar odhan kartaa imaka ayaad laa ilaha illa odhan kartaa akhi maxaa inooga hortaagan maaan dikriga ilaahay subxana wa tacaala waa waa wax fudud weeyaan carabka ku fudud sidaynu ku arki doono axaadiista waxooga yar kadib carabka wuu ku fududiyey dhib badan juhdi badan kaagama baahnaa carabkaaga ku qoy oo carabkaaga bar dikriga ilaahay subxana wa tacaala ilaahay subxana wa tacaala dadka daakiriinta ah rag iyo dumarba wuxuu ugu ballan qaaday bilmaqfirati waljri alcaiim dembi dhaaf iyo ajr weyn buu ilaahay ugu ballan qaaday ogowna ayuha khalkhawaad ajar uu ilaahay uu yidhi waa caiim ama waa kabiir uu yidhi mid la qiyaasi kara maaha soo maha ajar bal u fiirsada aayadaha ay qur'aanka waa in la fahmo weeyaan qur'aanka waa in loo fiirfiirsado ya qaar baa maanta waxaa yani tegidhay usoo goostaan diyaaraday usoo fuulaan fasax bay usoo qaataan ya waxay doonayaan inay samarka soo joogaan eh, bijiska sandiyaga soo maaha ama meel laydhaa niagara folosobia kasoo daataan baa layidhio oh, ku taalla eh, eh, canada ku taalla buffalo iyo iyo iyo ontario bay udhexaysaa ama waxay soo daawanayaan magaalada cajiibkae los angeles la ydhaahdo soo garmaysid si ay hadhow markay sii noqonayaan ay usii iibsadaan tishirtyo l e ku qorantay los angeles los angeles waa magaalada intele new york baris soo maaha saasaa dalxiis baa loo yimaadaayo tegidhaa loo soo goostaayo lacago badan baa lagu bixiyaa hodheello oo waxaasina waa maxay waa adduunyo aanu ilaahay ammaanin laakiin ajarka aakhiro ilaahii adduunyadan abuuray ee biijiskaasaan deegaad aragteen quruxda ay leey uu leeyahay magaranaysaa in abuuray een haddana aan ammaanin ajarka muminiinta iyo daakiriinta ilaahay ugu ballan qaday aakhiro muxuu yidhi sidaynu arki doono waa ajar cadiim baa la yidhi ajar iyo abaalgud ilaahay uu cadiim ku tilmaamayna waxa weeyaan nin nacasun baa ka seexan doona oon ku dadaalin inuu ajarkaasi helo waay ilahay wuxuu yidhi wاdakiriina allaha kaiira wاdakiraati acadda allahu lahum makfiraة waأjra caظiima wاdakiriina allaha kaiira ragga muminiintaee ilaahay in badan xusa wاdaakiraati iyo dumarka muminaadkaee ilaahay in badan xusa acadda allahu lahum ilahay wuxuu diyaariyey makfiratan dembi dhaaf iyo waajran caظiima iyo ajar weyn buu ilahay subxana wa tacaala u ballan u diyaariyey allahu akbar ilaahay nagama qadiyo jannada dhammaanteen baniga waalidiinteenna iyo caruurteenna iyo duriyaadkeenna iyo axbaabteenna dhammaanba ilahay firdowska hanagu hanagu arsaaqo nasal allah jala wacala ayuha alikhwa alkhawat adduunyada qiima ma laha waa maalmo gaaban waa lagu daalaa-uun laakiin xabaal baa laga tagaa berigaanu yareyn baa magaaladan ku dhashay hargeysa ayaa anagoo yar ayaa nin soomaaliya dhinacaa malaha deri dhawow ka yimid intu meelaha suuqa fadhiisto ayaa wuxuu qaadi jiray qasaa'id buu qaadi jiray on yaraa qasiidooyinku qaadi jiray dadkaa kusoo ururi jiray caruurtii markaanu lacaamada ka soo baxno qasiidooyinku qaadi jire waxaan ku xusuustaa inuu odhan jiray nin waloo sariir ku dekeeyaba soo deg baa ka dambaysa ah, nin waloo sariir ku dekeeyaba soo deg baa ka dambaysa xaalka adduunyada ayo ikhwa alkhawad waa kaa weeyaan waana mid waa inaynu arrin aynu wada argo sheekh maxamed khadar baa sanadkii hore markaan xaggan ku yimid faka allahu asra isaga iyo walaalaha iyo walaasha dhammaantoodba ayaa wuxuu igu yiri sheekh maxamedow inta oday soomaaliya igu daba tukatay xabaalaha ku aasay fara badan buu ah. inta oday soomaaliya igu daba tukatay xabaalaha ku aasay fara badan waa la kala horeynaya addunyada laguma waaraayo aakhiraa dambaysaa aakhirana waa loo kala dheereeyey soo garan maysid ikhwaan yaan yaan laynoo dheerayn maalin buu ilahay khalqiga o dhan soo wada uranayaa darajaadka la qaybinayaa jannooyin baa loo kala dheeraynayaa naciim badan baa yaala adduunyada ayayna ku sirin ee adduunyadan yani ha noqon kuwa ku dagmay waay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu digrigiisa ka dhigay sababaha liibaanta lagu heliyo falaaxa ilahay subxana wa tacala waxa uu yihi wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun ale kaiiran taa ku badanay ma aragtid kaiira wadkuru llaha kaiira ilaahay in badan xusa lacalakum tuflixuun aada liibaantaane waana liibaanaysaan weeyaan haddaad ilaahi subxaa watacaala in badan aad xusto qiyaama oo qucuudan adoo taagan adoo fadhiya adoo fadhiya adoo dhinacu jiifa ah, waxa weeyaan ilahi subxana watacala wuxuu waad liibaanaysaan ilaahi subxana watacaala salaadan aynu tukanno lafteeda ayuu ilaahay jala wacala uu ku magacaabay inay tahay dikri ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascw ilaa dikri اllah ah, ya ayuha aladiina aamanuu kuwa muminiintow ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati haddii salaada jimcaha la iskugu yeedho fascw ilى dikr اllahi marka waa dikriga ilahay waa salaada ayaa xagkan loola jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu inooga digay in xoolaheenna iyo awlaaddeennu ay naga mashquuliyaan dikriga ilaahay qofka maalkiisa shaqadiisa camalkiisa dantiisa adduunyo caruurtiisa iyo awlaaddiisu ay ka mashquuliyaan dikriga ilaahayna ilahay subxana wa tacala wuxuu yihi kuwaas waa khaasiriin buu yidhi wuxuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri اllah ya ladiina aamanuu kuwa alle rumeeyey iimaanka laga helayo laa tulhikum ayayna idinka mashquulin amwaalukum xoolihiina walaa awlaadukum iyo awlaadiinu can dikri اllahi dikriga ilahay ayayna idinka mashquulin waman yafcal dalika qofka saa yeela ee maalkiisiiyo awlaaddiisii ay dikriga ilaahay ka mashquulisay fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga alkhaasiruun kuwa khasaaray ah khasaaraha dhabtina waa kee waayeen kee weeyaan yo lakul akhawaat khasaaraha aakhiro khasaaraha aakhiro weeyaan khasaaraha dhabti qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin waasaa weyaan khasaaraha cad weeyaan khasaaraha dhabti waayo khasaaraha dunyada waa laga soo waa laga soo kaban karaa ayuha ikhwa alkhawaat waay haddaynu axaadiista aynu usoo noqonno ka hadashay dikriga ilaahi subxaana wa way badan tahay ayuha alikhwa walkhawaat nebigu sala allahu alayh wasalam sida imaam muslim ka soo wariyey abu hurayra nebigu sala allahu alay slam axaadiistiisa wuxuu ku ammaanay addaakiriina allaha kaiira waddaakiraat ragga iyo dumarka ilaahay subxana wa tacaala in badan xusaa ayuu ilaahay jala wacala ayuu nebigu sal slam u ammaanay wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam sabaqa almufriduun mufridiinta ayaa ayaa dheereeyey oo tartankii ku dheereeyey waa ayabaa lagu yidhi nebigii allow qaala waxa uu yidhi sala allahu alay wasalam addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat dadkaasi dheereeyey ee ajarka u dheereeyey waxa weeyaan waa in waa kuwa ilaahay subxana wa tacaala in badan xusa rag iyo dumarba waay nin baa se cabdillahi bn busr xadiiskiisa ku soo arooray nin baa nebiga salى اllahu alيه wasalam u yimid ina rajulan ayaa nebiga u yidhi oo wuxuu nebigii ku yidhi saxaabadu marka ay arrin u baahan yahin nebiga weydiin jiren sal اla alay slam wuxuu ninku nebiga ku yidhi ya rasuula اllahi ina sharaa'ic alislaami qad kahurat calaya sharaa'icdii iyo axkaamtii islaamku way ugu badatay nebigii allowe faakbirnii bishayin atashabau bihi atashabau bihi waxay culimadu idhahdeen atacallaqu bihi sharaa'icda islaamka ayaa igu badatay ee waxaad i tustaa shay aan qabsado nebigu sala allahu alay slm wuxu laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri اllah carabkaagu mar walba ha ku qoyanaado oo ha ku sugnaado dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmadu markay xadiiskan sharxeen ee nebigu saxaabigan ku yidhi carabkaagu mar walba ha ku qoynaado oo ha ku sugnaado dikriga ilaahay waxay dhahen rutuubat lisaan cibaara can suhuulati jarayaanihi waxa weeyaan waxaa laga cabirayaa in ay carabkii u fududaatay xuska ilah baa u fududaaday oo waxaa waxaad arkaysaa Eh, dadka qaarkood ilaahay haynagu caawiyo haynaga dhige in ay caadaysteen dikriga ilaahay oo waa mudaawamatu dikri baa la yidhi qofku markuu dikriga uu ilaahay subxana wa tacaala badsado carabkiisii baa caadaysanaya oo xitaa iyagoo qofkii iskala kaa fadhiya ayaad arkaysaa carabkiisi o dhaqaaqaayo hadduu kula fadhiya intaan hadlaaye mooyn mar laala markuu aamuso carabkiisii wuxuu kusoo noqonayaa dikrigii ilaahay eh, dadka saalixiinta ah ee laga sheegay sifadaasoo kale waxaa ka mid ahaa fadiilaة alimaam cabdilcaziz ibn bas raximah اllahu tacaala dadkii la kulmay saasay ku tilmaameen saasay ku tilmaameen waxaan an waan xusuustaa oday reeber ma ahaa wuu soo muslimay asalkiisii muslim u ahayn markaa markaanu ardayda jaamacadda ka ahayn ayaan aqaanay masaajidku noogu imi jiray berigii dambe wuu iska weynaaday waan soo soo siyaarin jirnay mararka qaarkood kolkaasi Eh, wuxuu ahaa nin mar allaale xitaa saasuu fadhiya labadiisa gancood waa saasi sidaa aan idinku tilmaamayo ikhwa saasuu gacantuu saa dirigu diriguu saa ugu wadaa diriguu ku wadaa diriguu saa ugu wadaa diriguu ku wadaa maalintuu dhintay ayaa waxaan ku jiray eh, walaalo meydhaayey intaanu meydhnoo dhan fartiisaas ahayd saas fartiis intii aanu meydhnoo dhan marka nebigu salى اllahu alay waslam markuu saxaabigan ku ley laa yazaalu lisaanuka raطban min dikri اllahi culimmadu waxay idhaahdeen waa in carabku markuu qofku badsado dikrigii ilaahay dee carabkii baaba iska baranaya u caadaysanaya dadka noocaas oo kalena waxay u badan yihiin marka ay dhimanayaan inu ilahi subxana wa tacala waafajiya maxay kelimat tawxiid abu zurc araazi ayaa markii uu dhimanaya imaam weyn buu ahaa min aimmat alxadiid ayaa niman kaloo muxadisiina ayaa soo siyaartay oo abu xaatim oo saaxiibkii ahaa ayaa ka mid ahaa say yidhaahdeen aynu xadiiskii mucaad ibnu jabal xadiiska mucaad ibnu jabal ay xusuusinayaan waa kee xadiisku nebigu sala allahu alay waslm uu yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala aljanna qofka hadalkiisa ugu dambeeya ee uu adduunyada ku khatimaa uu yahay laa ilaha illa allah dakhala aljanna qofkaasi jannada ayuu gelayaa xadiiskiibay u bilaabeen de culimada muxadisiin ahayn markaa sidan iminka anu xadiiska u sheegiyo umay sheegi jirin sanadka dhan bay soo sheegi jireen sanadkiibay soo tiriyeen markay ku soo dhowaadeen mucaad ibnu jabal ayaa isagoo sakaraadkii hayo abu zurc araazi raximah allahu tacaala ayaa isagaas ayaa werintii xadiiskuu kala wareegay iyagii wuu dhibanaya hadaba leeg soo xadiiskiibuu dhameeyey ilaa uu soo gaadhay can mucaad bn jabal can rasuuli اlahi salى اllahu alay waslam qaal man kana aakhiru kalaamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna markuu yidhi xadiiskii la ilaha illa allah ayuu sidii bu ku dhintay dee qof walbaaba wuxuu ku noolaa unbuu hadhow ku dhimanaya soo ma ka hees dhegaystaa waxa weeyaan isagoo heysunbu dha ayuunbuu dhiman doonaa sida qisooyinka qaarkood lagu sheegay nin dhalinyaro gaadhi la qalimay oo intuu gaadhigii albaabkii furmay meel fog intuu ku tuurmay sacuudigii ka dhacday baa baan filaya ayaa niman culimo gaari watoo ka dembeeyey baa gaarigii istaagay maydk qofkiibay u tegeen ninkii dhallinyarta ahaa laa ilaha illaa dhe maba odhanayaba wuu heesaya akhi laa ilaha illaa dhe nambarka naftkisa baxsay hees buu ku heesayaa siday kaga baxdayso u heesaya gaarigii bay kusoo noqdeen waxay arkeen gaarigii waxa ka shidnaa wuxuu dhegeysanaya heestu hees heestii uu qaadayay isagoo dhintay heestaa lafteedu dhegeysanayo oh, si gaariga si ayaa gaariga ugu jiray qofka dikri ah ilaahay badsada dikriga ilahay baa lagu khatimin doonaa qofka heesa badsadana heesaa loogu khatimin doonaa waa saasi weyaan nebigu salى اllahu alay wasalam waxa uu yidhi xadiiskana imaam muslim baa soo wariyey abi saciid alkhudriy ayaa wuxuu yihi kuna cinda rasuuli اllahi salى اllahu alay slam annagoo maalin nebiga la fadhina ayaa waxa nugu yidhi miyuu midkiin ka caajisayaa an yaksiba fi kuli yowmi alf xasana annagoo nebiga la fadhinaa ayuu nebigii ale salى اllahu alay slam nugu yidhi war miyuu midkiin ka caajisayaa inuu maalin walba uu kasbado kun xasano fasa'alahu saa'ilu min julasaa'ihi dadkii la fadhiyey mid ka mida ayaa wuxuu yidhi kayfa yagsibu alf xasana kayfa yagsibu suu u kasban karaa qof maalin keliya kun xasanadood qaale waxa uu yidhi wuxuu tasbiixsanayaa boqol tasbiixsadood yusabixu mia tasbiixa boqol jeer buu odhanaya subxaana allah subxaana allah subxaa allah ama a ah. fayuktabu lahu alfu xasana waay waxaa loo qoraya markaasi maalinkaa maanta kun xasanadood baa loo qoraya haddaad intaa tasbiixsato kun xasanadood baa lagu qodaya ama waxaa laga ridayaa kun gef ama kun khata oo uu ku dhacay xadiiskaa umm imaam muslim baa soo wariyey mucaad binu jabal radia allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi nebigii alle salى allahu alay wasalam ayaa akhada rasuulu sal ly slm biyadihi nebigii ayaa gacantiisuu qabtay waa mucaad ibnu jabal radi allahu tacaala canhu nebigu wuxuu mucaad ku yidhi yaa mucaad wallahi inii uxibuk mucaadow ilaahay baan ku dhaartee waan ku jeclay qofka muminkan waxa sunnaa haddaad walaalkaa jeceshahay muminkaa waxa weeyaan waan waan ku jeclay ku dheh dee qabiil laiskuma jeclaabo ree laisma jeclaabo iimaankii diintaa laisku jeclaabaa walaalkaagaa diintii islaamada ku jeceshay waa inaad ogosiiso weeyaan nebigii mucaad nasiib badnaaye radia allahu canhu nebigii allah ayaa ku leh waan ku jecelo kuma odhan wuu dhaartay yaa mucaad wallaahi inii uxibuka waan ku jecel bu ilahi waan ku dhaartay inii uxibuk haddaba muxuu ku yidhi wuu sii kayaa buu yidhi mucaade waxaan kugu dardaarayaa waan ku jecele dee qofkaad jeceshana waxaad u sheegtaa wixii u wanaagsan soo ma wixii dantiisa iyo maslaxadiisu ay ku jirto ayaad u sheegtaa mucaadow ilahay baan ku dhaartay waan ku jecele ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad walba dabadeeda inaad tiraahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik salaad walba dabadeed waxaad tiraahdaa allahuma allahuma bimacnaa ya allah weeyaan acinnii igu kaalmee calaa dikrika dikrigaaga igu kaalmee iyo mahadnaqaaga iyo wa xusni cibaadatik iyo cibaadadaada wanaagsin yani cibaado wanaagsan oo ku cibaadaysto ilaah igu caawi oo igu kaalmee yani innagana saasaa laynooga baahan yahin markaynu tukanayno salaada aynu ka baxno aynu sidaa ilaahay ugu ducaysano calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik ilaahw igu caawi igu kaalmee xuskaaga dee arrinkuna waa wixii ilaahay kuwaafajiyey weeyaan an yariq lkhawaad marka waxaad doonaysaa inuu ilahay subxana wa tacala ku caawiyo marka dikriga ilaahay adoo ilaahay xusaaya haddana tawfiiqda iyo sadaadka iyo waafajinta ilahay subxana wa tacaala weydiiso oo ilaahay bari inaad ilaahay u mahad naqdo inuu ilahay kuu caawiyo ilaahay u bari inaad cibaadada alle wanaajiso ilahay subxana wa tacala in kugu caawiyo ilahay ka bari rawaahu abu daa'uud biisnaadin صaxiix imaam nawowi ayaa riyaad saalixiinka wuxuu ku yidhi xadiiskan yani rawaahu abu daa'uud biisnaadin صaxiix bimacnaa alimaam الnawowi yuصaxixu hada alxadiid yani laftiisa ayaa xadiiska tasxiixinaya waay axaadiista nebiga laga soo wariyey salى اllahu alay slam waxaa ka mid a xadiiska cadiimka ah ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen min xadiisi abi hurayra radi allahu canhu nebigu salى اllahu alay waslam waxau yihi kalimataani khafiifatani calى lisaani haqiilatani fi lmiisani xabiibatani ilى الraxmani subxaana اllahi wabixamdihi subxaana اllahi اlcaظiim xadiiskani waa xadiis weyn weynidiisa waxaa ka mid ah in imaamu اlmuslimiin fi اlxadiid abu cabdullahi اlbukhaariy raximah اllahu tacaala radia allahu canhu kitaabkiisa صaxiixa ee la waana run weeyaan asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi caza wajal kitaabka ugu saxsan marka qur'aanka laga yimaado waa saxiix albukhaariga kitaabkiisaasi cadiimka ah markuu yacni cilmigii iyo aqoontii axaadiista nebiga markuu ku dawinay xadiiska uu kitaabkiisa ku khatimay waa xadiiskan weeyaan xadiiskan buu ku khatimay saxiix bukhaarigiisa xadiiskan iminkaan akhriyay macniisana waynu waynu sheegi doonaaye waa xadiis digriga ka sheekeynaya a ah, bayc kama sheekeynaayo siyaasad kama sheekeynaayo jihaad kama sheekeynaayo dikriga alla ayuu ka sheekeynaya a ah, xadiiskaasi ayuu bukhaari kitaabkiisa ku khatimay wahaakada alxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala kitaabkiisa buluqumaraamka isaguna xadiiskan buu ku khatimay inkastoo buluqmaraamku buluqulmaraamku uu yahay kitaab asal ahaan uu xaafidku uu qoray axaadiis alaxkaam axaadiista axkaamta ka sheekeenaysaa laakiin wuxuu og yahay culimadaa waaweyni imaam bukhaariguna kaga dayday waad ogtihiinoo xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala waa xaafidka weyn ee sharxay saxiix albukhaariga xaafid weyn buu ahaa oo markii shawkani lagu yidhi maad bukhaariga sharx maad sharaxdid ashukani baa lagu yidhi saxibnay awtaar maad bukhaariga sharaxdeed baa lagu yidhi wuxuu ku jawaabay laa hijrata bacda alfatx fatxulbaariga oo ibnu xajar uu ku sharxay bukhaariga kadib cid kaloo sharxi kartaa ma jirto culimada qaarkood ba waxay hahdeen imaam bukhaari muslimiinta deyn buu ku lahaa deyntaasi oo ah inay kitaabkii saxiixaa ay sharxaan muslimiintuna deyntaa waxay gudeen marmarkuu alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala uu yimid ee uu sharxay saxiix markuu sharxay marka eh, ibnu xajarna imaam albukhaari ayuunbuu kaga dayduun oo kitaabkiisa bulqumraanka wuxuu ku khatimay xadiiskan buu ku khatimay bal xadiiskan labadan imaamee waaweyni labadan xaafid ay kutubtooda in ay ku khatimeen bal macnihiisa aynu sheegno abu hurayra wuxuu yidhi nabigii ale sala allahu alay w waxa uu yidhi kelimataani khafiifataani laba kelmadoodoo ku fudud oo yani cala lisaani carabka u sahlan laba kelmadood oo carabka u sahlan haqiilataani fi lmiisaani miisaanka acmaasha lagu miisaamayo maalinta qiyaamahana ku culus waayo caqiidada salafiga ah caqiidata ahlusunna waljamaca waxay dhigaysaa in acmaasha dadka bini aadmiga maalinta qiyaamaha la miisaamayo faman haqulat mawaasiinuhu saas weeyaan iyo qolo kalena waxa weeyaan miisaankoogii wuxuu noqonaya khafiif faman haqulad mawaaziinuhu fahuwa fii ciishati raadiya waman khafat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya marka yani ahlu ahlu sunnuhu caqiidoosa acmaasha waa la miisaamaya salaadaada la miisaamaya soonkaagaa la miisaamaya xajkaagaa la miisaamaya weliba ahlu sunnuhu waxay caqiidsan wa hadihi caqiidatuna caqiidadii salafigii waa in maalinta qiyaamaha miisaan laba kafadood leh ilahay baa og labada kafood sida yihiin laba kafadood leh oo acmaashii la saaraayo ah. laba kafadood miisaan laba kafadood leh ayaa acmaasha lagu miisaamaya marka labadan kelmadood carabka way u sahlan yihiin miisaanka maalinta qiyaamana way ku culus yihiin waxa intaasoo dhan kasii weyn xabiibataani ila araxmaani ilaah raxmaankiina wuu jecel yahi subxana wa tacala labadaa kale waa maxay subxaana allahi wa bixamdihi subxana alcaiim ma wada xafidnaa intaynu fadhino labadaa kelmadood subxaana allahi wa subxaana allahi alcaiim subxaana allahi wa subxaana allahi alcaiim subxaana allahi wa subxaana allahi alcaiim daawabalaysa carabka ugu fududay laakiin maalinta qiimaha miisaanku ay ku celisin ilaah raxmaankiina subxana wa tacaala wuu jeclay labadaa kelmadood ilahayna waafajiyo abi malik waxaad tiraahdaa abu musa alashcari radi allahu tacala canhu ayaa sida imaam bukhaari uu soo wariyey ayaa nebigu salى اllahu alay wasalam wuxuu yidhi abu musa alashcari nabig ka soo warinaya mahalu اladii yadkuru rabah wاladii laa yadkuruhu mahalu اlxayi wاlmayit mahalu اladii yadkuru rabbahu qofka rabbigiisa xusaaya iyo waladii laa yadkuruhu iyo qofka aan rabbigiisa xusayn mihaalkoogu waa maxay waa mathalu alxayi waalmeyit waa sidii wax nool iyo wax dhintay bay isku yihiin marka iimaankuu ku nooleynaya imaam muslim riwaayad uu leeyahay wuxuu nebigu sala allahu alay slam yidhi mathalu lbeyt aladii yudkaru allahu fiihi mihaalka guriga ilaahay guriga dhexdiisa ilaahay lagu xuso iyo guriga dhexdiisa aan ilaahay lagu xusini mahalu اlxayi wاlmeyit bay iyaguna kala yihiin waay kolka ayl ikhwa ikhwaad axaadiistu way badan yihiin waxaan ku xogsiin doonaa min aqwaali الصaxaaba wagayrihim fi fadli dikri اllahi tacaala waxa ay saxaabadii iyo culimadii kale ay ka yidhahdeen dikriga ilahi ma badinaayo waayo waxaa inoogu filan baan filayaa aayadihii qur-aankaa iyo axaadiistii nebiga sala allahu alay slam aynu soo sheegnay cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu ayaa waxau yihi calaykum bidikri illaahi fainahu shifaaun calaykum bidikri illaahi war ogaada dikriga alle xuska alle ogaada waayo waa caafimaade wa iyaakum waxaa iska fo waxaad iska ilaalsaanoo iska jirtaan wuxuu yidhi xuska dadka iska ilaaliya fainahu daa-un waa cudur weeyaane cabdullahi ibnu cabaas ayaa wuxuu yihi qofna laguma cudur daarayo fii tarki dikri illaahi qofna loogu cudur maayo inuu dikriga ilaahay u ka tago mooyaane qof caqligiisa qaalib laga noqday qof caqligiisa qaalib laga noqday mooyaane waxa weeyaan qofna loogu cudur daari maayo inuu dikriga ilaahay subxana wa tacala u ka tago Eh, mujaahid raximah اllahu tacaala ayaa waxau yihi laa yakunu daakira eh, qofna noqon maayo qof ilaahay in badan xusaa hadduuna xuseen alleh isagoo taagan isagoo fadhiya iyo isagoo dhinacu jiifa ah. thawri wuxuu yidhi waa sufyaan thawri likuli shayin cuquuba wax walbaaba cuquuba ayay u leeyahay qofka caarifka iyo qofka caabidkaa cuquubada lagu ciqaabo waa maxay waa inqiطaacuhu can الdikri weeyaan waa ilaahay subxana wa tacaala dikrigiisa oo uu ka go'o waxay noogu soo xigaaya darajaat الnaasi fi dikri اllahi tacaala dadku sida ay ugu kala duwan yihiin iyo maqaamaadka ay ka joogaan xusida ilaahay subxana wa tacaala ay xusayaan waay qolada dadka qaarkood waa dad kale horta waa afar waa afar nooc weeyaan qola waa qolada ilaahay qalbiga oo keliya ka xusta ilahi subxana wa tacaala qalbiga oo keliya ka xustaa oo waa maxay waxa weeyaan ilahay ba qalbiga ka xusuustaan nicmadiisa iyo aalaagiisa ayay ka xusuustaan ilahi subxana wa taala aladiina aamanuu wtaطmaئinu quluubuhum bidikri اllahi alaa bidikri اllahi taطmaئinu اlquluub aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay alla rumeeyey watatma'inu quluubuhum bidikri illaahi ee quluubtooduna ay ku xasisho dikriga ilaahay alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub hooyaay dikriga alle ayay quluubta ku xasishaa waay marka dikriga ilahi subxana wa tacaala qalbiga wuu noqon karaa oo dadka qaar unbaa yani aan dikriga yani lisaaniga ah ee carabka ilahi laga xusaayo laakiin meelashay maraan iyo meeshay taagan yihiinba ilahay subxana watacala qulubtooda uu ku jiraa ilaahay subxana wa muminiinta wuu ku canaantay waxa uu yidhi alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi alam yaani liladiina aamanuu war miyna u dhowaanin kuwa muuminiinta ah an takhshaca quluubuhum inay quluubtooda ay u khushuucdo lidikri illaahi ilahay dikrigiisa inay u khushuucdo waay quluubta munaafiqiintu iyagu way diidaan oo way ka didaan dikriga ilahi subxaana watacaala kaafiriintu ilahi caza wajal wuxu yihi waidaa dukira allahu waxdahu shmaasdat quluubu aladiina laa yuuminuuna bialaakhira marka ilaahay keligii la xuso quluubta kuwa aakhira aan rumaynayn way diidaan dikriga alleh waidaa dukira aladiina min duunihi haddii ilaahay kuwa sokodii ah la xusanaa idaa hum waaba iyagiio yastabshiruuna bishaaraysanaayo ku farxaya waxaa loola jeeda aayadda haddii ilaahay subxana wa tacaala keligii la xuso inqabadat quluubuhum quluubtooda cidhiidri baa gelaya oo way ka didayaan way diidayaan waa saas weeyaan haddii asnaamtooda la xusana waxa weeyaan bushaaro iyo farax ayay ku qaabilayaan ilahi subxana wa tacaala nabigiisa waxau ku yidhi salى اllahu alay wasalam walaa tuic man akfalna qalbahu can dikrina walaa tuic ha adeecin man axad akfalna akfalnaa qofaanu yani ka daboolay oo ma garanaysaa qalbigiisii can dikrina dikrigeyga aanu aanu aanu ka daboolay waay <clears throat> nooca labaad ayuha اlإkhوة اlakhawaat oo dee nebiga sal اlه alay slam waxaa la leeyahay kuwaasi ha adeecin ay quluubtoodu ay haafilka ka tahay quluubtoodu ay haafilka ka tahay can dikri اllahi caza wajal waay nooca labaadee dikrigu waxa weyan ayuha اlإkhوة اlakhawaat waa aldikru bاllisaani faqط aldikru bاllisaan waa in ilahi subxana wa tacaala carabka oo keliya laga xuso waxaynu soo maray xadiiskii laa yazaalu lisaanuka raطba min dikri اllah way taasi in adkaartana ayuha اlإkhوة اlakhawaat yani kitaabka retaalixiinka ugu noqda faraha badan axaadiista faraha badan ee nebigu salى اllahu alay wasalam uu kaga warramay in ilaahay caza wajala sida loo xuso yani maalintii habeenkii gelinka hore geliga dambe markaad masaajidka geliso markaad masaajidka baxayso musuqsha markaad gelayso musuqsha markaad kasoo baxayso guriga markaad gelayso guriga markaad kasoo baxayso saas oo kale waay nooca labaadee dikrigu waa adikru bilisaani faqط waa in ilahi subxana wa tacaala carabka laga xuso wa huwa kownu lisaanihi raطba bidikri اllahi tabaaraka wa tacaala waa in qofka carabkiisu uu mar walba ku sugnaado oo uu ku qoyanaado dikriga ilaahay jala wacala waxaanaynu soo maray yani xadiiskii cabdullahi bn busr ee nebigu salى اllahu alay wasalam ninkii ku yidhi ina sharaa'ic alislaami sharaa'ic islaamka ayaa igu badatay ina sharaa'ic alislami qad kasurat calaya nebigii allow sharaa'icda islaamka ayaa igu badatee waxaad igu dardaartaa shay-an atashabahu bihi ay atacallaqu bihi shay aan cuskado oon ku dhego ibar buu yiro ii sheeg akhbirnii markaa nebigu sal l slam waa ka ku yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu mar walba ha ku qoyanaado oo ha ku sugnaado dikriga ilaahay oo caadayso adkaartaa faraha badan yani akhriso weeyaan waay aلdikru biاlqalbi wاllisaani kaasina waa nooca saddexaad weeyaan aلdikru biاlqalbi wاllisaan in ilaahay subxaana wa tacaala laga laga xuso qalbiga iyo carabka in ilaahay subxaana wa tacaala laga xuso macan waaye oo carabka xuskii carabka ayaa waxa uu la kulmayaa xuskii qalbiga oo xuska qalbiga waa maxay waa bitafakuri fi اlmacnaa istixdaar cظmaة الlahi taعaalى wa huwa الdikr اlkamil alma'muur bihi markaad subxaan allah markaad leeday subxaan allah ilaahay baa naزahan ilaahay baad ka nasahaysaa cuyuub oo dhan daatadiisa ayaa cuyuub ka nasahan sifooyinkiisa ayaa cuyuub ka nasahan magacyadiisa ayaa cuyuub ka nasahan afcaashiisa ayaa cuyuub ka nasahan bimacnaa markaa dikriga alla subxana wa tacaala aad alla xusayso waxaynu carabkiina waad kaga dhawaaqaysaa macnihiina waad ka fekeraysaa cadamada iyo weynida ilaahay subxaana wa tacaala waad soo xaadirsanaysaa oo qalbigaaga ayay ku jirtaa dikriga noocaasina waa dikriga kaamilka ah ee layna faray ibn اlqayim tacaala ayaa kitaabkiisa alfawaa'id ayaa waxa uu ku leeyahay afضalu dikri dikri waxaa ugu infadli badan buu ibn اlqayim uu yidhi uguna nafci badan ka ay qalbiga iyo carabku ay iswaafaqaan ee weliba dikrigaasi aad ilaahay ku xusisaa kaana min aladkaar annabawiya uu yahay adkaarta nebiga salى اllahu alay slam laga soo wariyey ee qofka daakirka ah ee ilaahay xusiyaana uu fahmo macaanida iyo maqaasidka adkaarta arsanayo ibn اlqayim huna raximah اllahu tacaala yani bal eeg shuruudda u dhigay afdal dikri dikri waxa ugu fadli badan buu yihi oo ugu manaafacaad badan u fiirso awalan waa dikriga ay qalbiga iyo carabku ay iska waafaqaan shardiga labaad wa kaana min aladkaari nabowiya adkaarta aad akhrisanaysaa maaha adkaarta ay suufiyadu meelay ka yimaadeen aan la geranayn ay iska samaysteen iyo xadrada iyo jidbada ee waa inu noqdaan adkaar nebiga sala allahu alay wasalam laga soo wariyey oo sax ah shardiga saddexaadna waxa weeyaan waa in qofka daakirka ah ee ilaahay subxana wa tacaala dikrigaa ku xusayaa waa in dikriga macnihiisa iyo maqsadkiisa inuu fahmo haddii saddexdaa sharti la helo kaasi ayaa adkaarta ugu ugu faa'iido badan oo ugu nafci badan ayuu ibn اlqayim raximah اllahu tacaala leeyey waay nooca afraad nooca afraad ilahay naga nabadgeliyo waa xaaladda haafiliinta weeyaan waa inaan ilaahay carabka iyo qalbiga midna aan laga xusin nacuudu billahi min dalik xayaatadaasi ilahay haynaga nabadgelyo xayaato maaha qof aan rabbigii qalbiga ka xuseen carabkana aan ka xuseen bal isagoo nicmadiisii cunaaya isagoo nicmadiisii cabbaaya isagoo caafimaadkiisii ku raaxaysanaya isagoo arladiisa ku taxtaxaashaaya samadiisa diyaarad ku fuulaaya baddiisa dooni ku fuulaaya ayaa haddana waxa weeyaan waa haafilun can dikri اllahi jala wacala ilahay ku hanag nabadgelyo ilaahay subxana wa tacala kuwaa isagoo sifaynaya waxa uu yidhi istaxwada calayhim الshayطaanu faansaahum dikra allah ulaa'ika xizb الshayطaan alaa ina xizb الshayطaani hum اlkhasiruun bu ilahi subxana wa taعala istaxwada alayhim istaxwada calayhim الshayطaan shayطaan baa qaalib ka noqday shayطaan ayaa daara ka dul dhistay shayطaan ayaa iska maamushay istaxwada calayhim الshayطaanu shayطaan ayaa haalib ka noqday isagaa iska maamushaa maxaa markaa markuu shaydaankii haalib ka noqday maxaa ku dhacay faansaahum dikra allah dikrigii ilaahay subxana wa tacaala ayuu ilowsiiyey ulaa'ika kuwaasi xizbu shayطaan waa shaydaanka xisbigiisa weeyaan alaa hooyay ina xisba waa ina waa lita'kiid weeyaan xarfu tawkiid inaad garanaysaan ahlu luqaha ina xizba الshayطaani shayطaanka xisbigiisu hum اlkhaasiruun waa kuwa khasaaray weeyaan hum اlkhaasiruun waxa weeyaan daduu ilaahay yidhi way khasaareen khasaarahaasi soo khasaaro aan laga soo kabinayn ma aha waa khasaareen way ilaahay subxana wa tacaala waxa uu yidhi wman acraضa can dikrii faina lahu maciishaةa danka wanaxshuruhu ywma اlqiyaamati acmaa waman axadkii acrada ka jeedsada can dikri xuskayga ilahay nagama dhigo kuwa xuska ilahay ka jeedsaday waman axadkii qofkii acrada ka jeedsada can dikrii xuskayga faina lahu waxa uu leeyaho o u sugnaaday maciishatan danka maciisho iyo nolol cidhiidhiya ayaa u sugan wanaxshuruhu waxaanu soo kulminaynaa aanu soo xashrinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana acmaa isagoo indhala qofkii xuskayga ka jeedsaday buu ilaahay yidhi faina lahu maciishatan dankaa waxa uu leeyahay nolol cidhiidhiya adduunyada ayuu nolol cidhiidhi ku leeyo qabriguu nolol cidhiidhi ku leeyey aakhira ayuu nolol cidhiidhi ku noolyahay ayuu ku leeyahay qofka xuska cagsigana qofka xuska ilaahay qaabila ee dikriga ilaahay qaabila wuxuu leeyahay xayaato saciidiya walxayaatu alxaqiiqiya hiya xayaatu اlquluub الحياة الحقيقية والسعاadة الحقيقية والفلاح الحقيقي liibaanta iyo sacaadada iyo happiness-ka dhabtii waa ta qalbiga weeyaan ta qalbiga waxaan garanayaa jaamacadda markaan dhiganayey ayaa arday soomaaliya nin iska hallowsan buu ahaa iska iska ibtilaysan marka oon masaajid iyo salaadii waxba aan shuqul ku lahayn saa goor galabo xilligan oo kale aheed anuu malaha librariga ayaan ka imid ayaa waa meel sinime eh, jaamacadda agteeda ku yaalay eh, portland state university ayaa waxaan arkay isagoo sinimaha ka soo baxay marka bahalka khamrigana aad buu cabi jiray caafan allah wayaakum eh, saan waan la yar sheekaystay saan ku warniyo maxaa bahalkan meeshan sinimahan ka soo baxo lakin buniyo maxamedow waxbaan isku arkay buu yidhi waan diiqadoonayaa sinimahan gelayaa intaa muufiga la daawanayo kayf baan ku jira mar allaale markaan albaabka sinimaha ka soo baxana diiqadii cidhiidii baa igu soo noqonaysa bu yidhi ya wa hada huwa xaalu ahli اlmacaasi ya hada huwa xaalu ahli اlmacaasi dadka ka qaday dikriga ilaahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishaة danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa nasal allah caza wajal ayuha alikhwa inuu ilaahay quluubteena uu dikrigiisa uu ku nuuriyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa ina waafajiyo dad baa mooda ayuha alikhwa alkhawaat in maadiyaadka iyo mataaca dunyadu raaxada keeno waxaad isweydiisaa weydiya ayuha alikhwa alkhawaat dadka adduunyada faraqyada ka buuxsaday ee raaxadeeda ayuha اkhوa اkhawaat ilaahay baab walba uga furay waa raaxadii mataaca maadigaan sheegaya ee movies movi stariska iskugu jire ragga bilyaneeriska iskugu jire haddana maalin walba lagu leeyihiin isagoo hudheel habeenkii ma laha shan kun oo doolar laga bixiyo ayuu gudihiisi isku dilay gabadh maraykaneed magaceega ma xusuusto waa gabadh caana oo kuwan heese ahaan jirtay ayaa waxa weeyaan californiyadan bay isku dishaan beri hore hotel roomkeega ay susar bay ayay weys dishay laakiin nood bay ka tagtay nood yar bay ka tagtay warqad yar bay nood bay kaga tagtay noodkaa waxay ku qortay yani dalabtu sacaadata happiness iyo liibaanta iyo sacaadada ayaan baadhbaadhoon doonay inaan helo laakiin waan waayay tiri sidaa aawadeed ba anoo milyaneerada anoo yani famous ah oo la wada yaqaano ayaa haddana waxaan dhisaargareeyey inaan isdilo oon dhinto bay tiri wman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka hadday nolosha celiil kugu noqoto ilaahay xus haddaad diiqadooto ilaahay xus haddaad wehelweydo ilaahay xus hadday dhib kuu ilaahay xus haddaad raaxo doonayso haddaad mutco doonayso haddaad suruur qalbiya doonayso haddaad raaxo ruuxaaniya doonayso haddaad xasiloonin qalbiya doonayso ilaahay xus waxaad arki doontaa adigoo keligaaya adoon cid kula joogin adoo dhibaato kasta ku haysato ayaad haddana arki doontaa adigoo raaxo dareemaya waana xaqiiqo dadka alcaarif yani dadka awliyada ilaahay dadka saalixiinta waa arin ay ay jaribeen weeyaan ayuha اlkوa اkhawat ah, arrin ay jaribeen oo la yaqaani weyaan islam iبn taymiya raximah الlahu taعaalى ayaa markii la xidhay jeelka markii lagu xidhay ayaa waxa uu yihi maada yafcalu bi acdaa'i jeel buu ku dhex jiraa cadowgaygu muxuu muxuu igu samayn doonaa buu odhan jiray ina bustani wa janati fi sadri jannadayda iyo beertaydu qalbigaan ku sitaa buu yidhi dajaal buu ku jiraa subxaala maalintun baa qalcaddii lagu xidhay weli wey masar markii meesha ku xidhnaa maalintun ayaan internetka ku arkay sawirkiina qalcaddii uu sheekhu ku dhintay raxmatullahi caleyh gudeed ilaa manta ku jirtaa iyo markuu syria waxaan filaya taan arka waa tii syria weeyaan waxaan ujeedaa markuu syriana mar buu ku xidhnaa marna waa kii ku xidhnaa maxay tolay masar buu ku xidhnaa jeel buu ku jiraa qalcad dhagaxaan laga sameeyey se haddana allahu tacala waxaa nin daakir u ahaa aad u dikri badan ibnulqayim ardaygiisii ayaa wuxuu yidhi aroortii marka salaada subax markuu tukado wuxuu u fadhiisan jiray dikri u fadhiisan jiray ilaa aad ceeddu soo baxayso saan weydiiyey buu yidhi fadhigan dheer salaadda markaad tukato ilaa ceed soo baxa aad dikriga u fadhido waa maxay baan ku yidhi buu yidhi wuxuu yidhi waa quudkaygii maanta buu yidhi waa quraacdaydii waa qadadaydii haddaanan quudkayga qaadin ruuxaanigaah quwadeyda ayaa ayaa ayaa baaba'aysa maanta buu ohan jiri raxmat ullahi calayh markii jeelka lagu tuuray ayaa kelmaddiisaasi macruufa sheikh اislam ibn taymiya raximah اllahu tacaala uu yidhi cadowgaygu muxuu igu samayn doonaa ina jannatii wa bustaanii fii sadrii jannadayda iyo beertayda qalbigayaan ku sitaa waa muxuu jeedaa ti dhirta ma aha waa dikriga alle iyo xuska alle iyo raaxada iimaaniga ah meelaan meeshii aan tagaba way la tegaysaa buu yidhi hadday dilaan shahaaday tahay hadday dhulkayga iga mustaafuriyaan waa dalxiis bay ii tahay hadday jeer igu qufulaan khalway ii tahay waxaa la yidhi raxmat ullahi calayhi markii intaanu dhiman ka hor jeelkaa siddeetan khadmadood ayuu qur-aanka ayuu jeel gudiisa ku dhameeyey siddeetan khadmadood ayuu jeelka gudihiisa ku dhameeyey intii maalmihi aanu dhiman ka hor inuu qur-aanka dad kale ka dhegaystana wuu jeclaan jiray waxa la niman xufaad oo asxaabtiisa ahabu ayuu ayuu mararka qaarkood u odhan jiray ii akhriya wuu jeclaa inuu dad kale ka dhegaysto waanaad ogtihiin nin qaariyo cod wanaagsan markaad qur-aanka ka dhegaysatid khushuuc ayuu magaranaysaa kuusuu kordhinaya nebiguna sal ly slam waa kii cabdillahi bn mascuud ku yidhi yani qur-aanka igu akri nebi allow maadaan ku akriya qur-aanka wacalayka unzil iyadoo adayga guu soo dejiyey inaan kayrkay ka maqla ayaan jecelay buu nebigu yuri sal alla alay slam qur-aanka marka shekh islam ibn taymiya raxima allahu tacaala siddeetan khadmood khadmadood buu dhameeyey waxaa la aayadihii ugu dambeysay ee uu akriyey intaanu dhiman waxay ahaayeen khaatimada suurat alqamar ina almuttaqiina fi jannaati wanahar fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir aayadahaasaa ugu dambeeyey aayado noloshiisa akriyo intii aanu dhiman raxmatullahi caleyh marka ayo ikhwa yani waan ku dheeraadaan filaya aayaddu waana aayad qiimo badan weyn ayo ikhwa dad badan oo bini aadano maanta la tawaawacayo kanina cuna oo depression iyo anxiety iyo hallucination la tawaawacaya ayaa u baahan dikriga ilaahay ya dikriga ilahayna qulubta wuu nooleeya waay waxaa noqdada ugu dambaysan dariska aan ku khatimayo waxa weeyaan waa aلdikru اlmashruuc taana waan yar tilmaamay ayuha اlإkhwa walkhawaat yani hordhicii muxaadaradeeda oo ah yani suufiyiintu waxay moodaan inay iyagu un ilaahay xusaan soo garamaysid laakiin waxaynu soo tilmaamnay in manhajka saxee la doonayo in la iltizaamo si dikrigu samro xaqiiqiya u quluubteenna ugu reebo oo ilaahay jala wacalaa xuskiisu quluubteenna ugu bato waa inaynu raacno adkaarta nabowiga waxaad ogtihiin dulaabcilmi baa tihiin in camalkii cibaadada si ilaahay u aqbalo waa in laba shardi laga laga helo labadaa shardi waxa weeyaan shardiga ugu horeysaa shardiga ugu horeeya waa shardiga ikhlaaska weeyaan nebiguna sala allahu alay slam sidii xadiiska cabdilaahi eh, xadiiska cumar bin khataab radi allahu canhu nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi inama alacmaalu biالniyaat marka acmaashu niyada ayay ku xidhantay ilahay wuxuu yidhi jala wacala wma umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diin wma umiruu lama amrin ilaa mooyaane liyacbud اllaha inay ilaahay caabudaan mukhlisiina lahu diin iyagoo diinta u khaalis yeelaya faman kana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal camala صaalixا wlaa yushrik bcibaadati rabbihi axada in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa waad garanaysaan yani nusuustaasi in dii in cibaadada iyo camalka shardiga ugu horeeyo looga baahanyey waa in camalkaaga cibaadada aad ilahay dartii aad u samayso shardiga labaadna waa inuu shareecada nebi moxamed sala allahu alay slam waa inuu waafaqo weeyaan ilahay jala wacala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii qul waxaad tiraa nebi moxamedow in kuntum tuxibuuna allah haddaad ilahay jeceshiin fattabicuunii anigay raaca waxaad sheegatay inaad ilahay jeceshiin soo maaha fattabicuunii iraaca yuxbibkum allah ilah baa idin doone haddaad sheegateen qul in kuntum tuxibuuna allah haddaad ilaahay jeceshihiin ood leedihiin ilah baanu jecelnay aniga oo nebi maxameda iraaca yuxbibkum allah ilah baad jeclaan doone culimo salafkii kamida sida xasan albasri raximah llahu tacaala ayaa waxay yidhahdeen aayaddan waxay ku magacaabi jireen aayat limtixaan aayat limtixaan ayay ku magacaabi jireen aayaddii imtixaanka maxay ula jeedaan waxlan dad baa sheegtay inay ilaahay jecel yihiin inay ilaahay jecel bay sheegteen dabeetana ilaahay subxana wa tacaala wuxuu uu ku imtixaamay aayaddan oo haddaad ilaahay jeceshihiin daadeeb nabiga raaca marka camalka yani waxaa u shardiya ikhlaas iyo maalinkaa maanta ah mutaabaco man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun walidalika ayaa ayuha اikhwa alkhawaat waxa qalada sida suufiyin suufiy dadkan suufiyiintii ay ku andacoodaan dabcan haddaad doonaysid adkaarta saxiixa waxa weya alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala waxa uu leeyahay kitaab اladkaar sheekh islam ibn taymiya wuxuu leyahy alkelim طayib buu leeyey camal اlyowm wاleyla kutub noocaasi ayaa jirta kutubtaasi ahlu sunnuhu ay qoreen inaad dib ugu noqoto laakiin suufiyadu waxay ina odhanayaan adkaarta waxa ugu wanaag waxa ugu wanaagsan inaad ilaahay aad ku xusto oo tiraahdo allah allah allah amaba huwa huwa huwa ya amaba ya huwa amaba laa huwa ilaa huwa yani ism ismiga mufradkee alleh ee ah allah allah waxa weeyaan ayuha ikhwa alakhawaat meel sunnaha nebiga sala allahu alay wasalam lagu sheegay in ilahay saa loo xuso ma naqaano yani huwa yani bronownkaasi in ilaahay lagu xuso aad maanta o dhan tiraahdid yani kun jeer huwa huwa huwa huwa huwa huwa ah, man huwa <laughs> <laughs> baaraka allah fiik oo wax fitriga baleeg marka abikhol khawaad yani eh, qolana waxay bay idhahdaana yani dadka caamadii waxay leeyihiin ma garanaysaa eh, dikri gooni ayay leeyihiin ah, waxay dhahdaan dadka caamada ah caamada dikrigooga waa laa ilaha illa allah dadka khaaska ah dikrigooga waa allah allah dadka si khaaska ah ee muxaqiqiintii heer sare gaarina waa huwa huwa ama yaa huwa ama laa huwa ilaa huwa waxaasina waa tanaduc ayuha liqwa alakhawaat aan loo baahnayn waxaynu u baahan ayuha liqwa alakhawaat in adkaarta nebiga sala allahu alay wasalam ka soo aroortay in lagu in lagu dadaalo iyaga ayaa nuurka laga helayaa iyaga ayaa subxana wa qulubteenna ilahay subxana wa tacala ku xidhaaya waxaan ilaahay jela wacala biasma'i alxusna wasifaati alculaa aan ka baryayaa inuu dhammaanteenba uu khayrka ina waafajiyo inuu ilahay subxana wa tacaala dikrigiisa inoo fududeydiyo deriskan oo ah kii yani iigu dembeeyey duruustii aanan kana qayb galay yani xaqiiqatan yani waxay ahayd maalmihii aan lo joognay maalmo aad iyo aad aan u jeclaysanay dad akhyaara oo walaalo ah oo axbaab ah, oo si fiican noogu soo dhoweey magaalada san diego dhammaantiinba waan idin mahadnaqaynaa ilahay subxana wa tacaala abaalkiisa abaalkiina haydin siiyo mar labaad waxaan ku celinayaa inaan sheekheena walaalkeen sheekh khadar imaamka masaajidka aan u mahadnaqno oo sidii walaalkeen sheekh maanta lahaa uu mimbarkiisiina ammaanaysiiyey una ogolaaday inaanu xagkan aanu idkala hadalno guddida masaajidka odayaasha walaalaha rag iyo dumarba aad iyo aad baanu idinku mahadnaqinaa akhuna zakariya akhuna cabdiweli saaxiibaday nimanka khyaarta cajaladaha duubaya si gaar ayaan ugu mahadnaqayaa eh, marka ayuha اlkhwa yani eh, aynu isku soo mm, walaalkeen sheekh maxamed khadar iyo walaalaha kale sheekh ciise iyo walaalaha kale iyo walaasha intaba ku jira jeelka waxaynu ilahi subxana watacaala biasmaai اlxusna wasifaat اlculaa aanu ku baryaynaa inuu ilaahay si dhaqsa uga soo daayo inuu ilaahay reerahoogiiu dib ugu soo celiyo inuu ilaahay umuurahooga u sahlo in ilaahay subxana wa tacaala xorriyaddoodii dib u siiyo ilaahay subxana wa tacaala kuwa sida baatilka ah doonaya inay ku dhimaan inuu ilaahay xujadooda ilaahay subxana wa tacaala burburiyo ayaan ilahay ka baryaynaa eh, inta ay xabsiga ku jiraanna inuu ilaahay subxana wa tacaala quluubtooda dikrigiisa ku nuuriyo inuu ilaahay jala wacalaa biasmaai alxusna wa alculaa inuu ilaahay subxana wa tacaala xasileeno u siiyo inuu quluubtooda quweeyo inuu nufuustooda sugo inuu diintooda ilaahay subxana wa tacaala ku sugo ayaanu ilaahay subxana wa tacaala aan ka baryaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته